bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol afartan iyo sagaalaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin slى اllah عalayh waalih waslm waxaynu ku soo jiray arrimihii layska reebay gaar ahaan beentu inay xaaraan tahay oysan bannaanayn wacan samura bni jundub radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulku ilaahi wuxuu ahaa mima yukiru an yaquula liasxaabihi mima yukiru kii badiyuu ahaa an yaquula inuu yidhaahdo liasxaabihi asxaabtiisa uu ku yidhaahdo xertiisa hal ra'aa axadun minkum axad idinka mida ma arkay min ru'ya wax ru'ya ah salaada fajar la tukado yuu nabigu soo majiiri jiray kadibna ayagoo wejiga soo siin jiray tuu qiblada ka soo jeedsado su-aashaasuu weydiin jiray wax ru'yo arkay ma leedihiin fa yaqusu calayhi nabiga waxaa u sheekayn jiray oo qisada eryada oga sheekayn jiray man shaaa allahu an yaqusa axadkii ilaahay uu doono inuu qiseeyo nabiga uu u sheego wuxuu xalay arkay ku riyooday wa inahu wariya shaniyi qaala lana daata qadaatin wuxuu e, inahu qaala lana daata khataatin aroor arooraha ka midoo wuxuu nagu yidhi inahu atani leylata aatiya nabigu aroor arooraha ka wuxuu nagu yidhi aniga xalay waxaa ii yimid laba ruux baa ii yimid laba qof baa ii yimid way ku badnayd nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu xilliga markuu fajrka tukado uu yidhahdo waa inaga soo mara xadiidka ibni cumar maadaama nabigu in badan dadka u weydiin jiray waxaan jeclaystay inaan riyo noocaasa arko ki habeenkii dambe ku riyooday isagoo intii la kaxiyey naar la dulgeeyay waa inagii soo maray wuxuu nabigu xilligaa u beegsanayana riyadu hadde waa la hilmaamaa waa la iloobaa intuusan ruuxu marka mashquulin ee wixii uu xalay arkay uusan halmaamin uusan kala dhaqaaqin ayuu nabigu durba rabay inuu xogta helo aaniyan wuxuu nabigu tusayay riyadu in ay riyadoodu run sheegayso saxaabadu badankood iyo xilligan la joogayba riyadu inay muhiim ahayd wax badan oo culumo qarsona lagu ogaado macaani badan baa ku jira inahu ataanii waxaa ii yimid wainahu subanu qaala lana waxnu yidhi daata hadaatin aroor ar ka mida inahu ataanii inahudaa ka hore nabigu laabanaya ataanii leylata xale waxaa yimid aatiyaani laba ruuxoo socda wainahumaa qaalaa li waxay yidhaahdeen waa malku jibriil iyo mika-iil gadaal buu nabigu ka sheegi doonaa marka iyagu wax u fasiraan inaliq ina keen bay yidhaahdeen wa in inalaqtu macahuma nabigu waan raacay buui waa riyo wa ru'ya alambiyaa'ina waxyun wa inaa ataynaa nabigu wuxuui waxaanu maray saddexda labadii wadaadii kaxeeyey anugu calaa rajulin mudajicin nin dhacdiida ama jiifa ayaanuyaan maray waidaa aakharu qaa'imun calayhi bisakhratin ninkii jiifay ee dhabardhabar u yaalay iyo jeegajooga ama xabadka u yaalay yaa waxaa dul taagan ninbaa dhagax la dul taagan dhagax weyn jibaal buu la dul taagan yahay waidaa aakharu waaba mid laba kaloo qaa'imun taagan calayhi cala almudajici bisakhratin dhagax dhagax weyn buu haysta waidaa huwa yahwi waidaa huwa qaa'imkii kii taagnaa ee dhagaxa la taagnaa baa yahwi kula hoobanaya bisakhrati dhagaxii wuxuu kusii daynayaa lira'sihi madaxiisi kii jiifay kii jiifay baa madaxiisi dhagax lagu dhufanaya fayatlaqu markaasuu bushaaqayaa ra'sahu madaxiisa talqigu asalkiisu waxaa la yidhaahdaa shayga gudaha ka duleela markaad jabisahaanta kale iyo kubadoo kale iyo dhiishoo kale iyo waxa gudaha ka xordan korkana iska haysta marka awood culusoo miidaanle lagu jabiyo ayaa talqiga la yidhaahdaa fayatlaqu wuu ku bushaaqaya ra'sahu ku jabinayay fayatadahdahu lxajaru iyo bay ka dhigan tahay wilaanwilashada galgalashadaa eh, tadahduhu laga wadaa fayatadahdaw alxajaru dhagaxi baa wilaanwilanaya haahunaa xaggaasuu u dhaqaaqaya dhagaxi markii madaxa lagu dhufto dhaco waa ama wax adag ku dhaco ama wax nuwul ku dhacee kii wuxuun dhaqaaqa culayskiisa yar dhaqaajinaya shaygu hadduu adag yahayna meel fog buu tagaya dhagaxu hadduu shaygu nugul yahayna ma dheeraanayo fayadfacu alxajara ki taagnaabaa dhagaxi dabagelaya fayahudu wuu soo qaadan falaa yarjicu ilayhi kuwa soo laaban mahayo qaaimkii baan kusoo laabay ilayhi ila lmudajici kii la dilay buusan kusoo laabanaynin xataa yasixa ra'su ilaa madaxiisii u bogsadaba intuu soo qaadanaya uu soo socdo yuu madaxiisii bogsanaya kamaa kaana siduu ahaabuu ku noqonaya uma yacuudu calayhi waa kusoo laabanaya fayafcalu bihi wuxuu mila maa facala almarata aluulaa marka hore wuxuu sameeyey dhagaxii buu qaada haddana madaxiisiiba ku dhushaaqaya dhagaxii baa welaan weelanaya haddana uu soo qaadan wuu sii bogsan wuu ku celin hawsha anbuu wadaya qaala subanu wuxuu qultu waxaan idhi lahumaa labadii malag waxaan ku idhi subxaan allah ilaahay baa ceeb ka hufane subxaan allah hadda markuu xilala yaabe aad iyo aad loola fajaco ayaa la yidhaahdaa maa haadaani maxay ahayn labadan ruux midkan la dilahaya iyo kan wax dilahaya dhagaxa la dultaagan maxay kala yihiin qaalaa lii waxay igu yidhahdeen labadii malag inaliq inakeen balla warka joojiyo inakeen soo dhaqaaq fanalaqnaa waanu dhaqaaqnay fa aataynaa haddana waxaan soo marray nin labaadoo calaa rajulin nin baanu soo dulmarray mustalqin u yaalla liqafaahu qadaadqadaad iyo jeegajeega u jiifa waidaa aakharu qaa'imun calayhi bikalluubin mid kalaaba la dul taagan baashan afka soo godan leh kaluubku waa birahan haddaa hilibka la sudoo kale ama fargeetadoo kale waa ul dheeroo ama biroo saas iisaa usoo qoolaafan ayaa kaluubka la yidhahda kaluubka la yidhaahdaa waidaa aakharuu mid kalaaba qaa'imun taagan calayhi dushiisa kii qadaadka u jiifay bikaluubin min xadiidin bir soo godan oo ta la sudo ah ama fargeetadoo kale ah saa usoo qoolaafan ulbakooradoo kaleoo bir ah wإda huwa yأti أxad shiqay wajhi fayusashiru shidqahu ilaa qafaah ninkii jayfay ee u jiifay ninbaa la dultaagan bir saa usoo gadanoo xaggana madiilo af badan waidaa huwa kii taagnaa yati imanaya muxuu imanayaa oo qabanaya yati yakhud bay ka dhigan tahay wuxuu qabanayaa axada shiqay wajhihi kii jiifay labadiisa qal mid ka mid a daankaasu birta ka gelinayaa fayusharshiru markaasuu dilaacinaya goynaya shidqahu daankiisa ilaa qafaa ilaa jeegada halkaasu intuu birta ka geliyo oo dilaaciyo ilaa jeegada geynaya kii jiifay wa mankhirahu sankiisa daloolka sanka sanbacaraarkuu birta ka gelinayaa ilaa qafaahu ilaa jeegaduna jeexaya haddana halkaas sankana waa ka gelinaya haddana halkaasuu geynaya jidhkii iyo laftoo dhan dilaacinaya wa caynahu ishuu ka gelinayaa birta gudnayd ilaa qafaahu qadaadkiisa ishuu ka gelinaya haddana qadaadku geynaya uma yataxawal wuxuu u wareegayaa kii wax cadaabayay ila aljaanib alaakhari dhanki kale ee ninka dhulka yaallay ee la dilay fayafcalu bi wuxuu ku samayn mila maa facala wuxuu ku sameeyey biljaanib alwali dhinacii hore dhinacii hore siduu galay halkaa daanka intuu ka geliya qadaadka gee isha geli qadaadka gee samcararka ka gelo halka halkaa agee meeshu sheegada ah famaa yafraqu dhammayn maayo min dalika aljaanibi dhinacan ma dhammaynayo dallaacintiisii iyo jeexidiisii xataa yasixa dalika aljaanibu kamaa kaan ilaa uu dhan kale bogsado sidiisuu kusoo noqdo intuu dhankan jeexayo dhan kalea sii bogsan kan ma ku dhammeeyo kiibu haddana ku noqonaya uma yacuudu calayhi waa kusoo laabanaya kii uu horaan jeexay buu kusoo laabanaya fayafcalu wuxuu samayn mila ma facala fi lmarati اluulaa markii koobaad wuxuu sameeyey ishoo laga jeexo daankoo laga jeexo sankoo laga jeexo dhammaanna qadaadka layskugu geeye jeegada dambe cadaabkaasu ku jiraya addoonkaasna qaala suban wuxuu uhi qultum waxaan ihi subxaana allah ilaahay baa huufanu ceeb iyo xumaanba ka huufane labadan maxay yihiin la cadaabhaya iyo ninka cadaabaya qaalaa lii labadii malag waxay igu yidhaahdeen inaliq inaliq inakeen inakeen warka jooji hawshu ma dhammaanina qisadu way socotaaye soo dhaqaaq faataynaa waxaanu soo marray buu nabigu yii calaa mili tannuuri foorna waxaad moodoo kale waxbaan ka booday fanalaqnaa waanu dhaqaaqnay faataynaa waxaanu soo maray calaa mili atannuur foorna dusheed foorna waxaad moodoo kale soo dul istaagnay foornadan kubista iyo muufada iyo rootiga lagu dubto waad garanaysaan haddi fa axsib waxaan malayn annahu qaala suubanuhu inuu yidhi waa saxaabiga samura odhanaya faidaa fiihi laqatun wa foornadi weynayd en soo dul istaanay waxaad moodo foorno foorname waa foorno naareede cadaab weeye fiihi gudihiisa waxaa ka yeedhaya laqatun hugun iyo hadal yaloo isdhaafaya iyo wa aswaatun dhawaqiyo foornadii markaan saa usoo dul istaanay waxaa ka yeedhaya cabaad iyo qaylo iyo sawaxan baa ka soo baxaya laqatku waa hadalka isdhaafiyad aadan fahmaynin iyo hugunka ah ayaa la yidhaahdaa faطalacnaa fiihi waan qooraansanno waa fiirinay foornadii faidaa fiihi rijaalun wanisatun curaatun wanisaaun curaatun rag iyo dumar qaaqaawan baaba ka buuxa furanada ku jira faidaa fiihi waxaa ku jira tanuurkii rijaalun rag iyo wanisaaun dumaroo curaatun qaawan oon murya gacanoo dhar qabin waidaahum waba iyagoo yaatiimu u imanaya lahabun ololbaa wuxuu uga imanayaa min asfala minhu meel ka hoosaysa tanuurkii foornadii hoosteeda hoose dab iyo holac baa ka soo kacahaya godkan iyagoo ay ku jiraan dhuxushay ku gubanhayaan mooyeen xagga hoosa waxaa kaga imanaya olol iyo dabbaa kaga imanaya faidaa ataahum dalika lahab ololkaa markuu xagga hoose ka qabto dawdaw way qaylahayeen adawdaau wadawdaatu waa waa asuraakh qaylada iyo siyaaxa la yidhahdaa marna waa dawdau waa la yidhaahdaa oo waa la hamseeyaa marna tasiil ba la akhriyaa dawdaw ay saaxu wasaraku way ooyayaan wey dabki hore haye kuka daran ba hoos ka imanay markaasa isla kacahaya qultum waxaan idhi maa haulaai kuwan maxay yihiin hadda ilelama meego ummadanoo la cadaabahayo oo foorna ku jirto dabna hoos kaga socdo dhuxulna dhex fadhiye maxay ahayn dadkan qaqaawane rag iyo dumarka ee malaa'igay qaalaha li inaliq inaliqina keen fantalaqna faatayna calaa nahrin waanu dhaqaano haddana webi socda baanu soo maray xasibtu waxaan u malayn buu yidhi annahu kaana yaquul nabigu inuu odhanayo webigaa markuu tilmaamayo axmaru webi guduudan oo dhiig ah milu dami dhiigoo kale ah webi qulqulahayo waxa ka socdana uu dhiig yahay wa idaa fi nahri webigaa dhiigga waxaa ku jira rajulun baa saabixun dabaalanaya yasbaxu dabaalanaya nin dabaalanaya dabaal wada ayaa ku jira saabixun nin dabaal yaqaan oo yasbaxu dabaalanaya wey biyahaas webiga aad biyaha dhiigga ah ayuu ku dabaalanaya uu dhex qaadaya waidaa calaa shati nahri webiga qarkiisa iyo daantiisa taagan rajulunin qad jamaca urursaday cindahu xijaaratan kaiira dhagaxyo fara badan buu urursado agtiis webiga qarkiisu taagan yahay gebigiisuu taagan yahay meeshaa daantu fadhiyaa ninkaana marka waa webigiibuu ku dabaalanaya ninkaasasaa loo cadaabaya waida dalika asaabixu yasbaxu markuu ninkaa dhagaxa urursan meesha la taagan yahay kii dabaalanaya webiga ku jira waaba dabaalanaya maa yasbaxu waidaa dalika asaabixu yasbaxu maa yasbax intuu dabaalan karu dabaalan layaa wey inuu cararo ama uu socdo isku dayayaa baxsado mana baxsanaya de lagu cadaabayo intuu tago dheereeyo yo haddana soo noqon isagoo moodaya inuu baxsaday ninkii hoostiisu soo istaagaya dhagax jabaalka baa lagu siidan haddana waa cararaya wax baxsado iska dhiga halkayba ku soo noqon ruux weerarsan soo ma taqaanid meeshaad saaka ka dhaqaaqdaad kusoo laabanaysa waidaa dalika asaabixu yasbax wuu dabaalanaya kii dabaalanaya maa yasbax wuxuu awoodo uma yaati wuxuu u imanayaa dalika aladii qad jamac cindahu اlxijaara ninka agtiisa dhagaxyaha ku urursaday ee jibaalaha haystay ayuuba agtiisa imanaya fayafqaru lahu faah afuu u kala qaadaya faqara ay fataxa faahu afkiibuu furaya saasuu u kala qaadaya waa lagu cadaabaya fayulqimuhu xajaran dhagax buu kusii daynoo afka u gelinaya waa halgaadaya lama gafayo kana kala qaadaya guduhu u dhigaya fayanaliqu waa cararayaayo fayabaxu waa dabaalan uma yarjicu ilayh wuu soo laaban wareer buu la soo laabanaya cadaab baa lagaga dhigi baxsuisdhihi kadibna halkiibu soo istaagi afkiibuu kala qaaday kulamaa rajaca ilayhi mar walba uu u soo laabto faqara lahu faahu ay fataxa lahu fa afku u kala qaadaya faalqamahu xajan asna dhagax buu afka ugu ridaya qultu lahuma waxaan ku idhi maa ee soo noqonaya ninkan uu dhagaxa ku dilayo uun muxuu ahaa maxay ahaayeen qaalaa inaliq inaliq fanalaqnaa waanu tagnay waanu dhaqaaqnay fa ataynaa waxaanu soo maray haddana calaa rajulin kariihimar'aati kariihi lmar'aati nin aragiisu aad iyo aad loo koodo kariihulmandari bay ka dhigan tahay almar'aat waa almandar muuqaalkiisi iyo hay-addiisu aad iyo aad loo dhibsado laga naxo calىa rajulin baanu soo maray karihi اlmar'aati miraadna wadaada xarakay laakiin mar'aadka loo badan yahay miraadu waa tan laisku fiiriyo minka haddii la kasriyo laakiin marka hay-ad iyo shakliga suurada laga wado mar-aad in la yidhaahdaa wanaagsan aw amase ninku ka akrhi ma anta raa'in rajulan mar'an yani saxaabigu nabigu labadaasuu ku baltamay sidaa siduu u lahaa iyo inuu saxaabigu yahay labadaa mid un weeye aw amase ka akrih maa anta raa'in wixii aad aragta kii u foolxumaa weye ka akrih maa anta raa'in waxaad aragto ishaadu ku dhacdo kii ugu foolxumaa rajulan mar-an nin aragtidii la arka ugu foolxumaa weye ninaad ishaad qabato ninka ugu foolxumaa nimaad moodo ayaan haddana maray wey maran mandaran wa hayatan wa shaklan wa suuratan faidaa huwa cindahu naarun yaxushuhaa ninka sidaa u foolxun ee ishadu aysan qaban karin ee kariihi lmar'aati ah, aw ka akrahi ma anta raa'in rajulan mar'an ah waxaa weeye wuxuuba ag joogaa naarun naar buu ag shidayo uu hurinayo yaxusha ay yuuqiduha xashigu asalkiisu markaad waxa isku ururiseed yaa la yidha hadda waa maxay wuu cubayaayo wuu shidayaa wuu horinayaa soo dabka lama xaabayo lama qoriyeeyo faidaa huwa cindahu agtiisa waxaaba ah naarun dab yaxushuha uu shidahayo wayascaa xaggana uu ku dul wareegaya xowlaha gaarkeeda wuuna shidayaa waana xaabaynaya saasoo u wareegaya nin sidii dab hurinayoo kale qultu lahum waxaan ku idhi ninkan muxuu ahaa isaguna dabka shidaya aad iyo aadkana u foolxunaya isha aan la siin karin qaal alle waxay u dhahay inaliq inaliq fainalaqna waanu tagn faataynaa calaa rawdatin muctama waanu dhaqaaqina waxaanu soo maray beer faataynaa ala rawdatin beer weyn baanu ku soo baxnayo muctamatin muctamatin geeda badan dhir badan doog badan muctamadu waa marka uu nabaadku iyo nagaadhku iyo doogu si fiican u baxe weliba dheeraadaa la yidhaahdaa ictama anabaatu yuqaalu ictama anabaatu idaa taala markuu dheeraado muctamatin dhir iyo geeda laga buxiyey iyo doog fiiha waxaa ku jira min kulli nawrin fiiha waxaa dhex yaalla beerta min kulli nawrin rabiic gugaa ubaxiisa oo dhan nawrku waa ubaxa nawr nuunka kordhaba waa ubaxa waxaa zahradaa tidhaadaan wey nuur nuunka haddii lagodana waa iftiinka iyo ilayska way kala duwan yihiin faidaa e, fiiha waxaa beertaa dhaxa ah min kulli nawri rabiici maadaama nagaarhkii iyo doogii si fiican u baxoo dheeraaday shay kastoo meesha ka soo baxay dee ubixiisii baa ku yaalla waa ubax bixiy alrabiicna dawaguga yani tigaad fiican beer aad u quruxsan oo buuxdo wey wax walba ubaxana uu dhex yaallo waidaa bayna dahri arawda beerta bartankeedana waxaaba dhex taagan rajulun tawiilun nin aad u laa akaadu aanan sigayni araa ra'sahu madaxiisa inaan arko duulan eh, dheerar dartii fi sama xagga cirka nin aad u dheer baa beerta bartankeeda taagan quruxsane saa u qiimo badan ee ubaxa bixisay ninka dheerarkiisu kor haddaan u fiiri hataa madaxiisii arki waaya nab sal slam isha inaan la helo waaba adkaatayba ibraahim waan gaari doonaa waidaa xawla arajuli ninka agtiisa wax hareerihiisa taagsan ninkaas beerta dhex taagan ee qiimaha badan ee meesha jannada dhex taagan hareerihiisa waxaa ah min ar wildaani raaytuhum au ay akar wildaanin ra'aytuhum qatu caruur iyo ciyaal arko kuwii ugu badnaaba hareeraysa taaganba ciyaal intaa dhan weligaba nabigu ma arag buu ku leeyahay ibraahim dhoobanee taagan qultu waxaan idhi maa haadaa ninka muxuu ahaa wamaa haaulaa caruurtan ku hareersanna maxay ahaayeen qaala lii waxay u dhaheen inaliq inaliq fainطalaqna faatayna calىa dawxatin cadiimatin ay shajaratin cadiima dawxada waa geedka weyn ee laamaha bixiyey ee hooska hadhaca lehe aad u weyn baa dawxada la yidhaahda fainطalaqnaa waanu tagnay faatayna waxaanu soo maray oon dul nimid calىa dawxatin cadiimatin geed aad iyo aad u weyn lam ara aanan geed qatu weligeed weligay ka weyn walaa axsana ka quruxsan ayada qaalaa li waxay u dhahen irqa fiiha geedkan weyn weynaad aragtay ee wax lamida weliga ada arag kor baa layidhi bur kor fartaqaynaa fiiha ayadii baan fuullay magaalayga u bixisayba magaalo weyn baaba korkeeda ku taalla fartaqaynaa fiiha ilaa madinatin magaalan u koray mabniyatin laga dhisay bilabani dahabin wa labni fidatin laga dhisay jaajuuro iyo bulkeeto qaybna dahaba qaybna fida ah. labinku waa jamcu labina waa halkan xabee go-anee la geliyo meesha somaaratan guryaha maa laga dhisa bulkeet ama dhagax jajaran baa laga dhisa qaybta kuusanba labina la yidhaahdaa labinkana waa lagu jamciyaa marka guriga wba magaalada guryaheedu waxay ka dhisan yihiin sideeduba dhagax fida iyo dhagax dahaba baasaa la qabtay ka dhisanta faataynaa baaba almadiinati magaaladii albaabkeedii baanu nimid fastaftaxnaa naga furaanu nidhi fafutixa lanaa waa nalaga furay fadakhalnaha waanu gallay fatalaqaanaa waxaaba naga horiyey markaanu gallay jannadii rijaalun rag shatrun min khalqihim jidhkooda qayb ka mida ka axsani maa anta raa'in waxaad aragta kii ugu quruxsanaa uu yahay wa shatrun qaybna oo minhum ayaga raggii naga hor yimid jannada aan ugu gallay qayb wayba suuro bedelan yihiinoo wax ishaad u qabato wixii ugu foolxumaa qayb jirkooda ka mid oo nuskii ana waaba nuur iyo quruxdaad la yaabaysa jeexa bidix baa u foolxum jeexa midigna waa nuur iyo qayb aad u quruxsan wey waa hawl la yaab leh fatalaqaanaa waxaa naga hor yimid rijaalun rag shatrun ay nisfun min khalqihim ay min hayatihim wa shaklihim qaabkooda iyo jirkoodu ka axsani ma anta raa'in waxaa adigu ishaadu qabatay ka u quruxsana ah wa shadbu ma anta raa'in waxaad aragtay ka u foolxumaa qaalaa lahum waxay ku yidhaahdeen qaalaa lahum labadii malagba waxay ku dhahan lahum lirijaal raggii kala badhnaaye qaybna quruxsanaa qaybna foosha xumaaye kharibnaa yay labadii nina i wada waxay ku yidhaahdeen idhabuu dhaqaaqa raggiinan aafaysanee dhinna dhanna ka dhanna ka aafaysan faqacuu gala oo ku dhaca fii dalika nahri asaga qulqulahaya gala tiimbada nabigu ishaan raacay webiga la tilmaamay buu nabigu fiirshay waidaa huwa nahrun waaba webi muctaridun bidix u yajri bidix u gudub u socda yani markuu ka hor timaado aduu saa hor dhaqaaqo waa waa dherar weeye laakiin markaad kaga timaado dhanka ka timaado ama agga aado ama xagga aado uu ka hormarayo wuu gudban yahay wabi gudban somaali webigu bidix udaad bay u taqaanaa kuwa midig u daadana way jiraan webi midix udaada laanno ayagu gebigoodaba biyuhu xagga galbeed bay oga yimaadaan webiyaasha arkaanba marka bidixay u socdaan xaggaasay u socdaan marka xagga qiblada laga fiiriyo kuwa buuraha dhankaa uga rog badan xaggaasay aadaan kolba meeshuu biyuhu ay ka yimaadeen bay ku xidhanta iyo dhankaad qowga biyuhu ka imanaya aad ka joogto bay ku xidhanta naba marka webi gudban baan ku soo baxay buur waidaa nahrun muctaridun baaba gudbanoo yajri qulqulaya kaana maa'ahu bihiisa aad moodo almaxdu caano dhay ah almaxdu caano saafi ah allaban lkhaalis baa maxdiga la yidhaahdaa filbayaadi xagga cadiinka caana aan waxba tarrixin oon waxba lagu darin oon la barxin oon isbadelin baad moodaa cadiinkiisa biyaha ka socda fadahabuu waa tageen nimankii badalaayee kharibnaa fawaqacuu fiihi webigaybay galeenoo tiimbadeen uma rajacuu ilayna waa nugu soo laabteen raggii webiga galay baa ka soo baxay qad dahaba isagoo uu tegay dalika asuu canhum foolxumadii ay ka tagtay ilan dhanna waa kii kharibnaa dhanna uu fiicinaay dhankii kharibnaabaa ilaahay hagaajiyey kii oo kale laga dhigay fa saaruu waxay noqdeen fi axsani suuratin muuqaal aad aragtay kii ugu quruxsanaa qaala wuxuu nabigu qaala lii waxay igu yidhaahdeen haadihi magaaladii aad aanu gallay ee raggaana ay ka soo baxeen jannatu cadnin weey waa jannadii nagaashaha layda lagu nagaanayay wa haadaa kaa aanu farta ku fiiqnay kaa sarreeyana manzuluka gurigaadi iyo booskale nebi maxamedow fa samaa basarii aragaygiibaa kor noqday sama ay irtafaca huna fa samaa basarii aragaygiibaa kor u noqday sucuudan xagga korkor baan fiiriye wey nabigu isha u qaaday buuhi xagga kore faidaa qasrun waaba daariya qasroo milu rabaabati aad moodo daruur oo kale albaydaai cad qasri waxaan arkay meel fog ku yaalood moodo daruur iskortoo koronkora ah rabaabado daruurto dhan lama daruurta aad u xoog badan ee iska sarraysa lakabyada ah lakabyada noqota ayaa rabaabada la yidhaahdaa faidaa qasru waaba qasriga moodo daruur weynoo albaydaai qaala li waxay u dhaheen haadaa manziluka gurigaadi qultu lahuma waxaan ku idhi labadii malag baaraka allaahu allah idin barakeeye fadaraanii iga leexda adkhulu daarta aan galayay gurigii aan tagay soo anugu malihaa iga leexda hadda isii aan iska dhex fadhiiste qaala li waxay u dhahdeen ama alaana falaa hadda miyaa hadda iyadoo geli nooshay weli madan soo xijaaba nabi macamedow markaad dhimataad geli doontaa gurigaa lagugeyn doonaa hadda waad nooshay riyaad ku jirtaa wa anta daakhilu laakiin waad geli doontaa hada ma gelaysa laakiin kii galaa tahay waa meesha talagalay qultu lahuma waxaan ku idhi fainii ra'aytu mundu laylati ajaban xaloo dhan wax lala yaabaan soo arkayo lama kaagee hadda iga qiseeya fainii ra'aytu mundu leyla xaloo dhanba riyo cajaban wa lala amakaago lala fajaco maa hada aladii ra'aytu wixii aan arkay eed soo maray oo dhan balbal muxuu ahaa iga sheekeeye qaalaa lix hadda hadda in dalq ma jirto waa lagu dhameeyey haddaanu ku warramaynaa ama inaa sanley anagu hadda waa ku waramayna sanukhbiruka ama arajul اlأwal ninkii u horreeyey alladii atayta calayhi aad soo martay yutlaqu ra'suhu asagoo madaxiisa lagu bushaaqaya bilxajari yaahudu lqur'aana qur-aanka qaadanayo bartay xifdiyey fayarfudhu diidayo ka tagahaya wayanaamu can salaati اlmaktubati salaada faradkana ka seexan jiray ninka dhagaxa weyn lala dultaagnaa ee madaxiisa la bashaaqayey ee dhagaxu markuu wilan weysho meel fog tagaba lasoo qaday lagu celinaya saa lagu cadaabayo waa nin muslim ahaa oo qur-aanka bartay qur-aankiina sii daayey aan ku tukanin aan ku dhaqmin salaadana hurda ay kala tagto saasaa loo cadaabayaa wey fayarfudhu yani qur-aankii hadda barata aad sii ka tagto macnaheedu waxaa weeye siduu xaafidku tilmaamay in aad hesho qur-aanka wax ka fiican waa khatar kitaabka ilahi wax ka fiican inaad heshay oo uu kaa mashquuliyey ood ka dooratay ahaan baad sawiraysa marka cadaab adag baad mudan tahay xaggee wax laga xifdiya laga qabtaa maskaxda iyo madaxa xaggee wax laga doortaa maskaxda iyo madaxa fa yuukhadu binnawaasi waalaqdaam wey marka madaxa lagaa bushaaqahaya meeshu u qiimo badnayde ilaahay inaad wejiga dhulka udhigta la doonahaya baad ku seexato salaadii kaga seexata asyadaa lagaa jebinaya oo maskaxda laga harsanaya o wejigaa lagaa bushaaqaya aljazaau min jinsi alcamal wey ninkaasaaso hawshiisu u dhammaatay marka ha layska ilaaliyo hawsha ayada wa ama arajul aladii aatayta amaa ninkii aad soo martay atayta cali aad soo martay yusharsharu asagoo la jexjeexayo shidquhu daankiisa iyo qawlkiisa ilaa qafaw ilaa jeegada iyo qadaadka wamin kharahu cafwan sankiisa ilaa qafaw qadaadka la geynayo wa caynu ishiisa la jeexi ilaa qafaa fainahu rajulu xalushaahidku baabka u keena xadiidka dheerna waa kan fainahu rajulu waa nin yaqdu ka lahaya min beyti gurigiisa ka ka lahaya fayakdibu اlkidbata been buu sheegayaa tabluqu اlaafaaqa jihooyinka iyo adduunka gaadha ninkii aad arkaysa la cadaabaye birta afka badan halkaa intii laga geliye qadaadka la geynayey isha intii laga geliyey qadaadka la geynayey sanka intii laga geliyey halkaa la geynayey ee saa lagu waday markay bogsatoba lagu celinayo waa nin intuu been sheegay beenta dad adduunka o dhan gaadha been buu sheegayaa halkanuu ku sheegi sidee bay geli ilaa muqdishoay ka dhacaysa alla kala qaadi hadda culaysba ma laha been faaftay oo adduunka o dhan gaadha maxaa ku filan keliya social media inaad been yar ku sheegto jili baa laga dhegaysan latin america china meesha adduunka u dambaysa soomaaliya iska daa habeen saacada gudaheed bay adduunka dhan ku gaadhaysa malaayiin marka beentaa iska ilaaliya wey ciraabkaasi cuqubaadaasay leedahay meesha aad ku sheegtay sankii aad ku neefsatay carabkii aad ku sheegtay daankii aad kaga shaqaysay wixoo dhan la jeexjeexaya bir naareed billaah ama alrijaalu wاnnisaءu اlcuraah amaa raggi iyo dumarkii qaqaawanaa aladiina hum fii mili binaa'i tannuur ee ku jira waxaad mooddo dhismo foorno foorno dhismaheed aad moodo fainahum الzunaatu wالzawaani waa rag iyo dumarkii zinaysan jiray weeye ee xubinkooda taranka zinada ka ilaalin waayey azunaatu raggii zinaysan jiray weeye jamcu zaanin wاzawaani jamcu zaaniya dumarkii iyo raggii kala sinaysan jiray wey saas ayagu loo cadaabaya naarta cidhiidhiga ee dayiqa la gelinayaa dabba hoos lagaga keenaya iyagoo qaawan baana meesha lagu cadaabayaa xurmaddaradii ay jidhkooda ku sameeyeen baana laga goynaya wa ama arajulu karihu lmar'aati amaa ninka aragga foosha xumaa ee isha aan la siin karin alladii cinda naari ee dabka ag taagnaa yaxushuha asagoo shidahaya wayasca xawlaha agaarkeedana ku wareegayay fa inahu maalikun khaasinu jahannama waa malagii maaliga ah ee jahanamo furaheeda hayay ee mas-uulka jahanamo ka ahaa wey waxbaan ka booda wa ama arajul ladii atayta calayhi ama ninkii miya aad soo martay yasbaxu asagoo dabaalanaya fi nahri webi ku dabaalanaya wayulqamu اlxijaara jibaalana afka loogu gurayay fainahu aakil الriba waa ninka ribada cunahay webiga dhiigga ninka ku dabaalanay ee su u ninka hoos istaagaya afka intuu furto lagu dhufanayay kadibna haddana cararaya soo noqonayo cadaabka ku jira waa ninkii ribcunada riba cuno wey ribo ninkii ka cunayaba saa loo cadaabaya intuunu soo maray muuqaalka ugu foolxumaa wey soo ma ku dabaalo haddana afka kala qaad jibaha lagugu sii daayo saa wareeg muuqaal adag wey ribadu marka aad bay u aafaysantahay iska ilaaliyahaad wadaadaaba idiin banayna waa la sheegahaye balbaasha iska ilaaliya ribo ribo wadaad ma bannayn karo rasuulkii baan banayn karin axad bannayn kara ma jiro ilaahay baa qaada dhigay caddeeyey sharxay ayado goonaha ka soo degay ribo iska ilaaliya idinkuon ribo aqoonin baad noolaan jirteen ood nabad qabteen ood dhaqanaydeen aafadan hadda idin bilowday ka jooga iwad bangi iyo bakles bangi baa leeya waxaan hayaa laa riba xaggee ka imanaysa soomaali maxay yidhahdeen hal booli ah nirig xalaala ma dhasho hal qayba waxaan leenahay islaamic system aan ku shaqayno xaggee ka socdaa been weeye waxba kama jiraan nidaamka adduunka ka jiro o dhan waa nidaam ra'simaali ah oo ku salaysan ribo ku salaysan wey haddii indhaha lagu qabto magac kale lagugu qora adunbaa dabaalnimadkaad lagu sirahaya ee shaygu waa sidiisii haddii interest lagugu qoro iyo haddii ribix lagugu qoraba waa isku mid iska ilaaliya waxba kama jiraan midan wadaaduhu idin luqluuqeen ee laydinku afeeyey eed bannaysanaysaan ee diinta aad moodaysaan waxaa idiin dhaanta riba cad intaad qaadataan ka toobad keentaan leannu dembi aad bannaysatoo ilaahay ugu dhowaanaysood leeda waa xalaal waxaa dhaanta dembi intaad ku dhacdo addoonnimo ilaahay cafi aad tidhaahdo ood ogtahay inaad dembiile mujrima tahay iska ilaaliya hawsha ayada labadu waa laba diin xumo wey laakiin dembi aad beenbeen ku bannaysanaysood oo ismoodaysa inaad fiican tahay weligaa ka toobad keeni maysa aafowe saad u wadato unbaad ku dhimani shayga aad banaysata tawiil faasida iyo been ku banaysato waad ku dhiman aaliban laakiin shayga macsideeda ku dhacdo waxaa sahlan ilahay inuu ku waafajiyo ka toobad keento saa darteed mubtadicu lagama aqbalay dhan wadaaduh xadiid baana ku yimid dacfi ku jiro ay saxiixiyaan limaada qumanihiisibaa qoorta ugu jira mubtadicu isla saxan yahay goormuurka toobad keena isagaaba isla qumanba adiguu kuu arkaa inaad khaldan tahay goormuu marka soo noqonaya iska ilaaliya baashaas wa ama rajul karihu lmandar karihu lmar'aati cafan amaa soo ma aha ninkii muuqaalka daraa ee foosha xumaa alladii cinda annaari ee dabka ag joogay asagoo shidaya wayascaa xawlaha agagaarkeedana ku wareegayay fa inahu maalikun khaasinu jahannam waa maaligii hayay jahannamo furaheeda haye wey wa ama arajulu awiilu aladii fi rawda amaa ninkii dheeraa ee ku dhex jiray beerta dhex taagnaa qiimaha badanee quruxsan fa inahu ibraahim calayhi salaau wasalaam nabilah ibraahim weeye wa al alwildaan ubadkii caruurta soomaha aladiina xawlahu hareerihiisa joogay fa kullu mawluudin maata cala alfir ay cala lislaam ilmo walboo dhintay asagoon qaan gaadhin wey ubadkii aadamaha oo dhan ee dhammaaday iyagoo saqiir ah weeyaan wixii nabiga ag ee la joogay wa fii riwaayat albarqaani abu bakr albarqaani musarij calaa saxiix bukhaari waxaa ku yimid fa kullu mawluudin wulida cala alfirati wey meesha ah fa kullu mawlidin maata ah ayaa waxaa loo bedelay keliya wulida cala alfira ilmo walboo lagu dhalay firada weeye waxa meesha agtaagnaa ee jannadana ku jiray faqaala bacdu lmuslimiin muslimiinta barkoodba waxay dhahan markii nabigu halkan u marayo yaa rasuul allah way ka faaiidaysanayaan su-aal muhiima ah ka soo baxday fiqi baa meesha ka soo booday yaa rasuul allah wa wlaad lmushrikiin caruurta mushrikiintana ma ku jiraan ayaguna qaala rasul sal slm wawlaad lmushrikiina haa mushrikiinta carurtooda waa lamid ayaguna meeshaasay joogaan maxaa yeelay wax dambea maysan gelin fitray ku dhasheen hadhowbaa markay uun soo kacaan oy kobcaan baa aabbahood iyo hooyadoodbaa balaayada iyo shirkiga u meeriyo kaniisada geeye caruurtu islaamnimay ku dhashaan iyagoon weli weynaanin markay dhintaanna haddee wax iska bedelay ma jiro wey hawshoodii idan waxaa halkaa ka soo muuqanaysa ardaygu mararka qaarkood mas'alo uu ka baqay inay ka fakato hadduu wadaadku hadalka dhammaynin xoogu soo tuurinaysa dhib lahayn saxaabigu maxay sameeyeen nabiguon qisadii dhammaynin bay masale dhex gashadeen waa looga jawaabay kadibna way ku socdeen laakiin baashii in lagu kala tuuro oo shaqa laga dhigto darsiga dhanaa la joojiyaa la diidanaya marmar qajaca ah, ma xumo nabigu wuxuu i waama alqowm masl khilaafiya awlaad lmushrikiin masiirkooda macaalkooda masle aad laiskugu khilaafo dhowr iyo toban qowl ay ku jiraan wey qowlkaasaana u saxiixsan qowlka hadda nabigu inoo sheegay xadiidku tilmaamaya ugu saxiixsan wadaaddo taqaqufkay rajaxaan qolyo waa la imtixaanay bay yidhaahdaan caqlan wanaqlan awlaad lmushrikiin inay la mid yihiin ka awlaad lmuslimiin baa raajaxa ama alqowm ladiina kaanuu sharun minhum axaadiista odhanaysa hum min aabaaihim waa xukmiga adduunyada wey xukumka adduunyada iyo midka akhre waa kala duwan yahay xukumka aakharo wulidu cala alfitrati falam yuayiruuha firay ku dhasheen xaggana ma aysan bedelin oo iyagoo daa'ima ayay dhammaadeenba oo leedeen jannay leeyihiin naarna lama geliyo ruuxaan mukallaf ahayn jannada laakiin waxaa la geliyaa dad aan shaqaysan adduunkan aan joogi jirin baaba la geliyaaba jannadu markay buuxsami weydo dad cusub baa rabbi intuu abuura lagu buuxiyaa weynankeeda laakiin cadaabku bikayri dambin lama galo lamana kasbado qalamu takliifna carruurtan kuma dureersaninba waa saqiir daa'ima ah weeye wama alqowm aladiina kaanuu sharu minhum xasana wa sharu minhum qabiix amaa qolyihii ayagu qayb ayaga ka mid ah ay quruxsanayd qaybna ay foosha xumayd fainahum qowmun qolyo weeye khalauu dheehay camalan saalix camal wanaagsan ku daray ku barxay isku daray waaaakhara sayiaan mid xun isku daray nimanna xaggana ilaahay caabudi jiray oo khayr badna xaggana ahlu macsiye ahaa weeye macsiyadii kabaairtina dhan bay kaa dubtoo kaa aafaysay wanaaggiina dhan buu kaa qurxiyey baa cafiyey markaasi webi baa la geeyey laga dhaqaya oo quruxsan baa rabbi soo bixiyey fainahum qowmu khaluu isku daray isku barxay camalan saalixan camal wanaagsaniyo iyo wa camalan aakhara camal kaloo sayian xunba tajaawaza allaahu canhum ilaahay oo cafiye wey ilahay baa cafiye waxaa la hordaya iska soo dhaqa xumaantan iyo wasakda oo webiga intaad gashaan issoo hagaajiye rawahu lbukhaari wa muslim xadiidka muslim lagu wariya asagoo mukhtasara xufaaddu iyo muxadisiintu iyo nawowiba kulligood xadiidku hadday saxiixaanku wadaagaan asalka isla soo saaraan haday doonaa kala alfaad teene labaduba waa loo tiiriyaa sidaasoo kale waa xadiidka muslim baa wariya asagoo mukhtasara kooban laba kun laba boqol toddobaatan iyo shan buu ku wariyaa ka fiiriya kitaabu tacbiir ruya buu ku keena laba kun laba boqol toddobaatan iyo shan marka muxaqiqu xataa ma qabanin laakiin xaafidkaa sheegay fatxubaariga wa aslu xadiidi fii saxiixi muslim mukhtasara kadib markaan fiiriyey siduu sheegay meeshaan ugu tanay laba kun laba boqol toddobaataniyo waad ka eegi kartaa marka muttafaqun calayhi inuu dhaho wlafdu lilbukhaariyi bay ahayd muttafaqun calayh wlafdu lilbukhaariyi ama uu yidhahdo rawahu lbukhaari wa muslimun mukhtasara waynu soo marra isagoo dhowr kor sidaa odhanaya kala duwaya isagoo mukhtasara hebel baa isagoo dheer wariya hebel isagoo gaaban laakiin asluxadiidi way wadaagaan labada sheekh way wadaagaan wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari uu leeyahay waxaa ku timid ra'aytu laylata xalay waxaan arkan ku riyooday rajulayni atayaanii laba noo ii yimid fa akhrajaanii waxay ii saareen ilaa ardin muqadasatin dhul iyo arlaa'i la dahiroo nadiifa ah. yacnii jannadii marka laga sheekeynay geedkii weynaa uma dakara waa sheegay xadiidkii buu waday raawigu faqaala wuxuuna yidhi nabigu fanطalaqnaa waxaanu u dhaqaaqnoon aadna ilaa naqbin god god naqbigu meesha duleeshaa la khaasatan meesha dhagaxa dhexdiisa laga duleeliyo ee jaratada ah. ama go ay godka ay biyuhu fadhiistaan qoraf ahaanta ah ayaa naqbiga la yidhaahdaa mil tannuuri aad foorno moodoo kale aclaahu qaybso ka hore dayiqun waa cidhiidhi wa asfalu xagga hoosena waasicun waa ballaadhan yahay foornadu inta badan ba sidaa way sida ashuunkii ashuunkii ama dherigii baa loo sameeya afka hore way ka yar cidhiidhi yatawaqadu waxaa huuraya taxtahu hoostiisa naaran ay lahaban olol baa ka baxaaya faida irtafacat ololku markuu soo kaco ama naartu ay soo kacdo irtafacu ayaguna korbay yimaadaan dadka lagu cadaabahayay xataa kaaduu ilaa ay sigaan an yakhrujuu inay ka soo baxaan bay foornadiiba ka soo boodaan waidaa khamadad ololku iyo dabku markuu dame hoos aadana rajacuu fiiha foornadii iyo godkiibay dib ugu noqonayaan wa fiiha rijaalan wa nisaan curaad ku jira rag iyo dumar qaaqaawan wa fiiha riwaayada bukhaari waxaa ku yimid xataa ataynaa calaa nahrin min damin ilaa aanu soo maray webi dhiig ah walam yashuka musan shakiyin riwaayada hore shaki baa ku jiray ood arkayse riwaayada hore shaki baa ku jira wa axsibu annahu kaana yaquulu axmaru milu dami soo wa axsibu tan ma aha axsibu ma rajulun qaa'imun webiga waxaa dhex taagnaa oo ag jooga rajulun baa qaa'imun taagan calaa wasat nahri fiihi rajulun qaa'im webiga waxaa ku dhex jira nin taagan calaa wasati nahri wa calaa shati nahri rajulun webiga gebigiisana nin baa taagan bartamihiisana nin baa taagan oo kii dabaalanhayaa wa bayna yadahi yaday alqaa'im kii qarka taagnaa hortiisana waxaa daadsan xijaaratun dhagaxyaa daadsan fa aqbala arajulu kiibaa soo dhaqaaqo soo dabaashay alladii fi nahri kii webiga dhiiggaa dhex taagnaa faidaa araada markuu doono an yakhruja inuu ka soo baxo rama arajulu kii qarka taagnaabaa ganayo halgaadaya bixajarin fii fiihi ay fii famihi dhagax buu afka ugu ridaa afkuu dhagax ugu tuuraya faradda wuxuu ku celinayaa xayu kaana meeshuu jooga kasoo dabaashay buu ku celinaya fajacala wuxuu gudagalay kii wax dilahayay kulamaa jaaa mar kastoo uu yimaado kii dabaalanaya liyakhruja inuu soo baxo ramaa fii fii afkiisa wuxuu ku ganaa ku halgaadaa dhagax buu ku turaa weyn fayarjic wuxuu ku laabanayaa kamaa kaan siduu ahaaba ku noqonaya meeshiibu haddana ka soo bilaabaya daalodeg daalodeg wa fiiha riwaayada bukhaari waxaa ku jira ku yimid fasacida biya shajara geedkiiba ila koreen geedkii weynaa aynu soo marraade fa adkhalanii waxay geliyeen daaran guri lam ara ana arag qatuu weligay axsana minha wax ka qurux badan oo ka qiimo badan fiiha rijaalun wa shabaab intan dambe riwaayad hor ma wadanin rag baa ku jiray isku dhex yaalla waayeel iyo dhallinyaraba wa fiiha riwaayada bukhaariga kale waxaa ku yimid xadiidka wuxuu soo celiyay sideed goor bukhaari kusoo celiya saxiixiisa laba meelood boo laakiin isagoo dhaadheer ku keenay meella waa kitaabu ljanaa-is meella waa kitaabu e, e, alru'ya labadaasuu aad u dheereeya laakiin aad buu usoo celiyay ilaa sideed goor soo celiya baan filaya fii saxiixi wuu gogay taqdiic ku sameeyey wa fiiha riwaayada bukhaari waxaa ku jira alladii ra'aytahu yushaqu kii aad aragta asagoo la dilaacinaya shidquhu daankiisa iyo qowlalkiisu fakadaabun been badno wey beenaale yuxadiu sheegaya bilkidbati been buu sheegayaa hal mar buu been sheegaya hal beenoo yar fatuxmalu canhu waa laga qaadi waa laga xambaari xataa tabluqa alaafaaqa ilay jihooyinka gaadho jamcu ufuqin hareerahoo dhan meel kasta loo qaadaya fayusnacu waxaa maa ra'ayta wixii aad aragtay ilaa ywm اlqiyaamati ilaa aakhare la gaar saasa loo cadaabaya ilaa addoommada la kala xukumayo inta adduunku dhisan yahay ee adduunka lagu rogayo saasaa qabriga loogu cadaabaya maa ra'aytadaasi riwaayaadka bukhaari iyo asalka meesha wadaad ku imanan buu lakin xufaad badan baa u tiiriyey nawowi ka mid yahay ibnu asiir ka mid yahay qurطubi ka mid yahay fii ikhtisaari اlbukhaari bimacnaa riwaayaadka nusakda bukhaari baa qaybna ay ku jirtaa qaybna ay ka dhacday intaan baa loo jeedaa fayusnacu bihi waxaa lagu samayn maa ra'ayta waxaad aragtay ilaa ywmi اlqiyaama wa fiiha riwaayada bukhaariya dambe waxaa ku yimid oo ku jiray alladii ra'aytahu yushdaqu ra'suhu yulaqu baad soo marteen shadqinu waa sidoo kale talqigu la yahay shay gudaha ka xordon korkana iska istoo la jabiyo midaanla lagu jabiyo yaa la yidhahdaa alladii ra'aytahu midkaad aragtay yushdaqu isagoo la bushaaqayo ra'su madaxiisu farajulun calamahu llahu lqur'aan ninuu ilahay qur-aanka baray fa naama canhu bileyli habeenkii ka seexday oon ku tukanin aan akhriyin walam yacmal fiihi binnahaari dharaarnimona aan ku dhaqmin habeenkii kuma tukado maalinkana kuma dhaqmo wuxuu reebay kama hadho wuxuu faray ma sameeyo kitaabka rabbigaynimu eeday wey ninkaas bihi waxaa lagu sameeya isaguna waxaad soo aragtay nabi allow ilaa yowmi alqiyaama wadaaru luulaa guriga koobaaded alatii dahalta aad gashay ila nabigu laba guri buu soo maray daaru caamati lmuminiin muminiinta guryahoodii weeye muminiinta muslimiinta si guud daaru caamati ay jamaahiir lmuslimiin muslimiinta meeshay u badan yihiin gurigoodii weeye wa ama haadihi daar tan dambeed adugu qasrigaada aad ka dhex aragtay meel kurasoo ku yaala fa daaru waa shuhadada daartoodii shuhadada ilaahay dartii loo dila daartooda weeye daaroo dhan bay ka sarrayso wa ana jibriil aniga kugu warramay jibriil baan ahay wahaadaa ninkii garab taagane garabka ku hayana mikaa'ilu wey farfac ra'saka madaxaada kor u qaad farafactu ra'si madaxayga baan kor u qaaday fa idaa fawqii dushayda waxaaba ah milu saxaab milu rabaab aynu soo marray saxaab haddaa laguu fasiray waxaa daruuroo kale aad moodo qaalaa waxay daaka manziluka kaasi waa gurigaadii idan nabigu wuxuu ka sareeyaa gurigiisu guryaha shuhaadada waa ka sareeya qultu waxaan dacaanii adkhulu manzili idaaya iga leexda aan gale qaalaa inahu baqiya laka cumrun lam tastakmilhu waxay idhaahdeen labadii malag inahu waryashaan iyo baqiya laka cumrun cumar cimri baa kuu hadhay ajashaada weli lama gaadhin lam tastakmilu aadan dhammaysanin cimri baa kuu dhiman falow istakmaltahu haddaad damaysato atayta mansilaka gurigaada waa teg cidna kaama hortaagno rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariy maxalushaahidka qisadaa dheer ee nabi maxamed ku riyooday dhabtay xaqiiqada waxyiga ah aafooyinka ay xambaarsantaha horta allah naga badbaadisho idinkuna iska ilaasha maxalushaahidkuna waa beenta khatarteeda baabu taxriimi lkadibi beentaa khusaysa qowluhu uu yidhi nabigu yatlaqu ra'sahu huwa bihaai lmuallaa Eh, dhibcoodyaa la xarakaynaya wاlhayn اlmucjama iyo qoyn dhibic leh ay yashdakuhu wayashuquhu weeye salqigu haddaad maqasho marka waxaa weeye bushaaqid iyo eh, jeexid weeye qowluu yatadahdahu uu yidhi ay yatadaxraju wuu wilaanwilanaya dhagaxu wuu galaangalanaya ama meeshiiba ka dhaqaaqaya wlkaluubuna bifatxi اlkaafi wadami laami اlmushadada kaluubku kaafka waa la kordhabe oo la godi maayo wadami laami mushadad laamka shidanna waa la godaya wahwa macruuf waa la yaqaanaayo waa bir macquufat ra'si ah waa xadiidat macquufat ra's sufargeetadana waxsaa ku dhahdaan ama biraha hilibka la suray qolyaha gawaanlayaashu ay sudhaan ka shawki sacdaan baalka sacdaanka la odhan jiray oo kale wey birtaas wey qowluhu fayusharshiru ay yuqaicu wuu jeexjeexaya ama gogoynaya qowluhu dawdaw waa maxay dawdawna waa bidaadayni mucjabatayn ay saaxu addawdaau iyo wadawdaatu waa isku mid iyo suraakhu wasiyax way dhawaaqayaanoo waa cabaadayaan wa qowluhu fayafqaru faahuna uu yidhina yafqaru huwa bilfaai walayn mucjam fa baad ahriy iyo ayn ee yaftax wuu furaya weeye qowluhu almar'aatuna huwa bifatxi اlmiim minka waa la kordhiba ay ilmandaru waa il aragtida iyo muuqaalka ruuxa qowluhu yaxushuha uu yidhi huwa bifatxi lyaai ya-da waad kordhabaysaa wadami lxaai lmuhmalata wshiin ilmucjama xaada iyo shiinkana waad e, godaysaa ee yuuqiduha wuu horinaya ama shidayaa wey qowluhu rawdatin muctamatina huwa bidami lmiimi waiskaan lcayni minkoo la godo caynkan la reebo wafatxi taai tadana la kordhabo watashdiid minka la shido ay waafiyat nabaati awiilatuhu waafiyat nabaati dhirteedu miday buuxdo dhammaystirantahay ahayd awiilatuhu weliba nabaadkeeda iyo dhirteeduna ay dheerdheer yihiin ictama nabaatu idaa taala waan idiin soo sheegay waa beer buuxdo weeye beer buuxdo wax geeda iyo nagaada oon ka dhimanayn ubax bixisay bay ahayd awiilatuhu qowluhu dawxana huwa bifatxi daali wa iskaani lwaawi wa bilxaa'i lmuhmala deelka waad kordhabaysaa waawgana waad reebaysaa xadana iyo xa kordhaban naxadu way kordhaban taha wahiy shajaratu اlkabiiratu waa geedka weyn qowlu almaxdu uu yidhina almaxdu اlbayda huwa bifatxi اlmiimi waiskaani اlxaa'i اlmuhmala miimka waa la kordhabaya xadana waa reebaya aan dhibicda lahayn bidaad اlmucjama waxaana u dambeeya daad dhibic wa huwa اllabanu waa caanaha dhayda qowluhu fasamaa basarii irtafaca basarii aragaygii baa kor aaday sucudanna bifatxi saadi waalcayni ay murtafican isagoo kor aadaya indhahan qaaday kor baan aadiye wey wاrabaabatu bifatxi اraa'i wa bilbaai lmuwaxada rabaaba radoo la kor ba hal dhicina la akhriyo mukaraad la soo celceliyay ila laba goor bay radu qoran tahay cafwan badaan rabaa bad arabaaba laba baoodoo alif udhexeeya basawe wahiy saxaabatu waa daruurta idan xadiidkaa dheer iyo qariibkiisii halkaasuu wadaad ku gabagabeeyey baabu bayaani maa yajuusu min alkadib wuxuu baab yahay aan dhaa israacinaha dee beenta iyo howlaheedu halkaan aan kaga baxane baabu bayaani maa yajuusu min alkadib imaamku wuxuu soo sheegay markuu adiladii iyo qur-aanka xarimayay xanta uu ka soo sheekeeye uu keenay waa asagii tafsiil geliyey marar lix ah oy xantu bannaananaysay limaqsadin sharciyin haddana beentii buu rabaa inuu ka hadlo wuxuuna yidhi imaamku waclam ogow ana alkadiba beentu wain kaana asluhu muxaraman laf ahaantii iyo qudhi ahaantii xaaraanba ha noqdee fayajuusu waa bannaananayaa fii bacdi alaxwaali xilliyada qaarkood buu bannaananayaa bishuruuطin qad awdaxtu aan ku caday fi kitaab اladkaar dhammaadka kitaab اladkaarka oo manaahib badan uu ku keenay buu ku keenaa awdaxtu waxaan ku caddeeyen fii kitaab اladkaar baan ku faafihayey buuhi shuruudaasi laga rabo beentu markay bannaan tahay habeen dhowad waynu soo tilmaanay oo waxayd idhi beentu waxaa weeye waa muxaramun ligayrihi laa lidaatihi beentu waa muxaramun ligayrihi waxaa loo xarimay oo ummadda muslimiinta looga mamnuucay dhibaatada iyo mafsadadaay keensanayso iyo dhibka ku jira waxay keenaysaa haddii been lagugu barto warkaad inaan la qabanin lagu aaminin kalsoonidaa dhimanaysa mucaamaladoo dhan baa khrimayso hirig noqonaysa dadku waxay ku wanaagsanyi in nin run lagu yaqaano la aaminayo mid beentiisa la yska dhowra ay yeeshaa haddaan baasha ku wada aqdaamano kalsooni iyo is-aaminid iyo wax la cuskada midna ma jiro xuquuqdii baa dhumaysa xaqullaahi wa xaqu nnaas oo dhan baa dhumaya waana dhaqan aan wanaagsanayn oo dhaqan gunnimo ah akhlaaqda xataa jaahiliyadu ay ka carari jireen weye beenta maysan ogolayn ayagoo zinada banaysanaya oo khamrada cabaya oo dhiigga daadinaya iyo beenta iska ilaalin jireen oo kii abu sufyaan markuu imtixaan ay yidhi haddaanan ka baqaynin in carab ay maqasho inaan been sheegay xogow boqorka u sheegi lahaa beenoo nabi maxamed ku been abuuran lahaa buui ah, waan ku yarshidi lahaa waxaan jirin baan sheegi lahaa lakiin waxaan ka baqay carab inay maqasho abu sufyaan maalin dhoweed xoogo wuu u yarqariyey intaasaan ka baqay buur aad bay u necbaayeen haddii la islaamayna de waa daran wa muqtasaru dalika shuruudda aan ku faahfaahiyay adkaarka koobideedu asii la soo kooba waxaa weeye ana alkalaama sidiisubuu hadalku hadalku ama tix ha ama tiraab ha noqdee ila almaqaasidi ujeedooyin baa lagu gaadhaa hadalku sidaaduba wax qalbigaada ku jira ee damiirkaada ku jira ee kugu wareegayaa lagu cabiraa dibnaha iyo carabka waa nicmo ilaahay ina siiyey innaga odhan jiray dunyo urka isku garataa aadamana afku isku gartaa ur hadaad tii waa inaad af tidhaado waa inay hamse ku socoto xikmadu soomaalidu xikmadeedu waa musaja awsaan bay leedahay adduunyu urka isku garata aadamana eraygu isku fahma ama eray dhe ama af dheh laakiin hadal ha dhihi hadal ah, ninkan xikmadaa ka mahmadaa ka dhigay waa nin reer aan aqoonin maamaayo aan aqoonin mahmada soomali haddaan lagu ciyaarin asalkeedi marka la dejinayo maxay ahayd wazan bay ku socotaa laba xaraf baa isdhowranaya mahmaadooda iyo gabaygooda waa sida ama saddex ha noqdo ama labaal ha noqdo ama afar ha noqdo meeshu doona ha gaadho dheri ninka u dhow laf kala baxa been wey sax ma aha mahmada waa khalad maxaa saxa dheef wey dha ku socdaa dheri ninka u dhowaa dheeftiisa leh ama dheefsada saa un laakiin laf kala baxa waa hawl kale almuhim inaas faana ila tahay ana alkalaama eraygii weedhu sideeduba wasiilatun waa wax lagu gaadha way ilal maqaasidi ujeeddooyinka lagu gaadha fa kullu maqsuudin maxmuudin shay kasto ujeeddo la mahadiya ujeeddo wanaagsan oo la maadso oo yumkin uu suuro galaya in lagu hirgeliyo bikayr اlkadib waxaan been ka ahayn yaxrumu اlkadibu fiih war cad wey ujeeddo kasta oo wanaagsan oo sharci ah ama diineed ama adduunyo oonu ku qabsan karo run ku gaari karo waxaan been ahayn aan ku gudan karo been meesha lama ogolo xaaraan wey wain lam yumkin hadduusan suurogelin taxsiiluhu ujeeddada in lagu gaaray ilaa bilkadibi been la sheega mooyeen jaaza alkadibu beentiibaa bannaanaysa maxaa yeelay laysa muxaraman lidaatihi wainama huwa muxaramu limafsadatihi waa maxay wuhuuqi iyo ammaanadii buu dilayey laakiin mar kalanoo kale waxa kugu kalifay waa la garanayaa hebel baa been sheegan lagu odhan maayo wadaad ordahayoo didsan baa isoo maray markaasaan wuxuuraa halkan galbaana ku dhuma qolkaas nin aa kala qarqari baa yaa soo galay aw ninkii cararhay ninkee baad leedaa maanta or meesha keligii baad joogay ma miya ma ba meelahan ka fiiri agga hadde ma inaan sheega waajib markaasoo kale oon badbaadi ruuxa dhiiggiisa ama aad tidhaahdo ma arkee waa kuma adugu dan baan ahanugu maba shanqadhna ma maqale markaasoo kale lagu odhan hebel been booshe cidna ku odhan allah ku sii wadaadki baad badbaadaysay ilahi baa kugu dharqabtay idan markaa kalsoonidii iyo runnimadii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ma dhimanayso laakiin markaan iyadoon dhibba jirin aan baasha ku aqdaamano meesha balaaya ka taagan idan alkidib waa muxaramun ligayrihi ay limafsadatihi faida zaalat اlmafsadatu jaazat wey jaazat beentu markaa way bananaysa ida irtafaca almamnuucu caada ida irtafaca almaanicu caada almamnuuc baa la yidhaahdaa haddii meesha aafadu ay ka baxday waxaa weye hawshu way isbedelaysaa uma in kaana wuxuu uhi sheekhu intaa kadib wuxuu rabaa marka beentii baa axkaamu lhamsa gashaba been waajibaa jirta mid karahaa jirta mid mustaxabaa jirta mid bannaan baa jirta iyo mid muxarama beentu muxaramkood soo barateen haddi waa beenta aan wax baahi diineed aan loo qabin taasi iyadu waa xaaraam afarta kalena sheekha haddaba ka hadli doona uma intaa kadib in kaana taxsiilu dalika almaqsuud ujeeddada hirgelinteedu hadday tahay mubaaxan shay bannaan fi sharci kaana alkadibu almutacalliqu bihi mubaaxan beenta asagoo ku saabsanna been way bannaananaysa maalan beenta loo sheego haweenku waa maxay haweeneed isku yarkacsantihiin haddaad rabto inaad yardejiso been baa lagu dejin karaa sooma adiguna been bay kugu dejin kartaa idan e, e way bannaan tahay leanna haweenka qaab kalea loo dejin karaa maxaa e, yeelay xogow shilmaa loo dhiibi karaa madaxaa laga dhungan karaa waa laisku duubi karaa haweenku waa dad iska qabow haddii laiska sasabo waan khaldamay raalli ahow gobgob dhashay way iska kacfinaya waxa xarig lama sitaaneen la fahmi karin ragga wey meel buu wax iskaga qoranhayaa wixii yaree la sameeyo quursi buu arkay way darowday islaanta way quursanaysaa rag wax ka dabci xun ma jiro haweenka cirkaa iyagoo maraya haddaad sabatood xagga kaga dhacdo walaal raalla waan khaldan makhaldan waa ilaahay ma ruuxan kaa jeclay baa jirad ballamka ilahay baan yani baa tahay way iska qosli shaahay kuu keenaysa soo sax maa warkaa qafalmarjac xalig lama sitaan imtixaanka ah ee inaad gashay aad moodaysa ragga way cabdallah adoo islaamba ma haysida maxaa rabtaa ya been rasuushaan sakaraa maxay dalla daawasha ayada been layskuma shukaansan karo ya hadday kugu barata beentaa taana mushkilo kale wey ya cabdulaahi waxaa weeye waxba been looma baano gabdhuhu meel bay hadda joogaan rag baa lala yahay aduu diyaar ma taha innagaaba kala baxayne waxa beenoo loo baahan yahay hawsha ayada ama ay jirto ayib wain kaana hadduu yahay maqsuudkii beenta lagu hirgelaya waajiban sida ruux muslim xoolihiisoo la badbaadinayo dhiiggiisoo la badbaadinayo walaalo muslimiinoo kala dhintay oo coloobay oo la raba in la heshiisiiyo wado kaloo lagu heshiisan la waayey in been loo kala sheego oo lasu soo jiidaba mooyeen beentaa waajib bay noqonaysa marka ayada kaana alkadibu waajiban buu noqonaya tanuu miaaliya marka faida اhtafaa muslimu muslim hadduu ka dhuunto min daalimin nin gar daranoo yuriidu qatlahu inuu dilo doonaya aw akhda maali ama hantiisa inuu dhaca doonaya wa akhfaa maalahu maalkiisana muslimka uu qarsado suila insaanu canhu la weydiiyey hebel xoolihiisa xageebuu geeyey la yidhaahdo wajaba alkadibu biikhfaaihi waxaa waajiba inaad qarisoon xooloo masagaa lahaa waa dhoweydba coronavirus baa yimidoo wuxuu dhamma wuu beeshaye maaldhow baan arkahayy waa laga dhacay tuug baa ka qaadatay kayaanaay baa la tagtay canshuur baa ku soo baxday la qaaday waxba ma haysto annagaaba u qaaraanaba inaad qariso waajib wey wakada low kaana cindahu wadiicatun haddii ammaano u hayana waa lamid ammaanaad haysay wa araada aalimun ahadaha nin baa in ammaanadii kaa qaado anu xoolahaada ma rabee xoolihii aad hebelaysa awa buu ku yidhi waxba walibi kama qaadin baad leedahay wajaba alkadibu biikhfaa'iha in la qariya ama adigu ammaanada ahay ama ruux kale ha hayeen marba hadaad raba in la dhaco waxaad ku badbaadin ee diiniyan roon ee tawaruca ku wanaagsan fii hada kullihi markay beentu waajibka ahayd iyo markay bannaanayd iyo markay sunnada ahayd iyo markay karaahada ahaydba an yuwariya inuu raadgataa fiican an yuwariya inuu raadgato been qayaxan ha sheegin wax ruuxu uu si kale u qaadanayo adna si bannaan aad ka wado xaggana ujeeddadii lagu helahayay ku hirgelayso hawshii samee xale waa inaga soo maray tawriyadii hadduu dhinaca dhulka dhigay dheh ibraahim anakhaci iyo sufyaan athawri iyo ruuxaysan rabin ninkii muxuu u qaadanaya raba inuu soo galo inaad seexatood jiiftood huuranayso adagana maxaad ka wadaa waan iskala bixiyun baad ka wadaa wa macna tawriya raadgadashadu waxaa weeye an yaqsida inuu oola jeedo bicibaarati weedhiisa maqsuudan saxiixan ay macnan saxiixan macno saxiixa oo la fahmi karaad oola jeedaa laysa huwa kaadiban uusan ku been sheegayna binisbati limacnaha marka loo fiiriyo hadda dhinac buu dhulka dhigay dheh marka loo fiiriyo si toos ah hadda waa saxo waaqan ogow odaygu waa iskala bixiyey laakiin ruux muxuu ka fahma asagu wuu khoorinayaabuu ka fahmay wuu gamaybuu ka fahmay wain kaana kaadiban beenba ha noqdo been sheegaba ha noqdo ruuxu fii daahiri lafdi macnaha soo degdegaya fii daahiri lafdi lafdiga macnihiisa muuqanaya daahirku waa maa yatabaadaru ila dihni ilaa dihni asaamici cagaha wax ka day baan ku idhi wax ka day ninkan af soomaaliga aad oqan muxuu moodaya calaa cashiisu adinkiisuu fiirinaya lugtuu fiirinaya sidii ninka caddaankayd lahayd soomaaliga inta yidhi waan baa lagu imtixaanay baad tidhaahdee nin soomaaliya oo talyaaniga cuuli baa la waagii soomaaliya eh, muqdisho af soomaaliga waxaan daraasanaya dhowr iyo toban sano xariif baan ha lagu imtixaano dhabarka iidu baa lagu yidhi dhabarkaada itus dhabarkii buu duway cali af somalia ma taqaanid dhabarka tus waa maxay nadha way iska bood weeye faka weeye cagaa wax ka dano waa sidoo kale cagaa wax ka day marka logta fiirina way noqotaa isisiidaana way noqotaa oo naadhe wbinisbati ila maa yafhamu lmukhaaib wuxuu ihi wain kaana kaadiban beenba ha noqdo been sheegaba ha noqdo fii daahiri lafdi ay fii daahiri macna lafdi lafdiga macnihiisa ruuxa usoo degdegaya markuu maqlo beenba ha u akaadee laakiin hadduu asagu ujeedo wanaagsan uu ka wato macnahaasna lafdigu uu wbinisbati ilaa maa yafhamu lmukhaaab iyo marka loo fiiriyo ruuxu wuxuu kaa fahmay ruuxu wuxuu kaa fahmay ama lafdigu uu daahir uu degdegaya macnihiis marka la eego been weey laakiin ujeeddo wanagsan baad adka leedahay walow taraka tawriyata hadduu raadgadashada iska daayo oo waalaqa cibaarat alkadibi oo uu sii daayo waadhi beentay toos u sheego falaysa bixaraamin xaraam ma aha fi hada alxaal xaaladda waama waa xilliga beenta ku tacalluqday maqsad sharci ah oon lagu hirgelin karin waxaan been ka ahay wastadl culamaau culamadu waxay u daliishadeen bijawaazi lkadibi beenta banaanideeda fi hada lxaal xilligay maqsuud sharciga uu ku tacalluqo bixadiii ummi kalhuum bay u daliishadeen annaha samicta rasul sal slam yaquul inay maqashay rasuulka ilah oo leh laysa alkadaabu ay laysa alkaadibu beenaala ma aha alladii yuslixu bayna annaasi dadka heshiisiinaya isu soo jiidaya oo fayanmi u fiirsa nabiga diqadiisa iyo balaaqadiisa fayakdibu ma fayanmi lianna namaa waa naqlu lkhabari calaa wajhi lislaax naqlu lkhabari calaa wajhi alkhayr baa asalkiisa la yidhaahdaa ayib nama iyo namaa baa kala jira nama waxaa weeye waa rofyaannimo oo hadalkoo loo qaado oo loo kala tira dadka calaa wajhi alifsaad walidraar wاdarar kana maa maxay waa war wanaagsan oo la kala teelo wey dadka loo teelo oo fa kordhinaya ama qaadaya khayran wanaag aw yaquulu ama odhanaya khayran wanaag odhanaya muttafaqun calayhi waan soo marray xadiidkan umu kaltum waynu soo marray baabka soddon iyo koowaad ku soo marray xadiidka laba boqol afartan iyo sagaal baabulislaaxi bayna ku soo marray muxaqu xadiidka sheegay laakiin muusan sheegin adiidku soo hormaray zaada muslim fii riwaaya sidaanu nawi aynu kusoo marray isagoo riwaayadana sheegay xadiidka horena sheegay baynu kuso marray baabkan raqamkan waa idin siiyey laba boqol afartan iyo sagaal ka fiirsha baabka soddon iyo koobaad baab alislaax bayn annaas zaada muslim fii riwaaya riwaa muslim le wuxuu ku daray qaalat umu kalsuum waxay tidhi walam asmacu nabiga ma anan maqal yurakhisu isagoo fasaxaya fii shayin mima yaquulu nnaas wuxuun dadku waxay sheeganoo beenta ah fii shayin mima yaquulu nnaas oo min alkadibu wey beenaha dadku ay sheegaan nabi maxamed oo fasaxay weligay ma arag ilaa fii alaain saddex jeer mooyeen saddex meelood mooyeen tacni alxarba xilliga dagaal lagu jiro dagaal haddaan la iskaartaynin oon warbaahinta laisku dagin oon miidiyaha la isticmaalin oon cadowga la qalbi jabinin oon ciidankaada aad muraalka u dhisan waxba kuu socon maayo reer galbeedku adunka maxay ku haystaan been bay ku haysta been hadda ruushka iyo iyo ukrain dagaalka u dhexeeya nin nin carabaa la waraystay oo jenaraala um, bal ka waran wuxuu i waxa keliya meeshu ku baaba'ay wixii run la dhihi jiraa dhimatay w bas dagaalkan siiisa wixii ku dhintay waa wixii run loo run ma jirto nin walba wuxuu doonuu sheeganayaa uu cadowgiisa ku qalbi jabin karo ciidankiisana uu niyada ugu dhisi karo beentaas adduun ka socoto marka anigu waan dagaalamayaa gaalaan la dagaalama oo jihaad baan wadahayaa waxaan run ahaynna sheegi mahayo fiqi xumo wey qilat lfiqa la yidhahdaa tacni alxarba hawla dagaal wey iyo walislaaxa bayna annaasi dadkoo wanaag la dhex dhigo wa xadiia arajul imra'atah iyo ninku haweenadiisa xoogow been ku maslaxa wa xadii almar'ati zawjaha iyo haweenadoo ninkeeda been ku maslaxad ah dad been usha sheegto maalinka dambe walaahi dheh bay ku odhanhayaan odaybaa aan dhaweyn iga sheegay inuu nin sheekha garan maayo maran meelaha tagay wuxuu u yidhi caruurtayda markaan tagahayo ku dhihi jiray buu waa insha allah insha allah intaan dhowr gool idhi baan waxba u keenin insha allahu yay dhibsadeen aabba waxay waxaas noo keen hayo insha allah dhihin bay dhehen insha allah dhihin insha allah markaad dhahdo waxba ma keentid aabba waan kuu keeni basa ku gaabso dhonsay insha allah halis caruurta iyo haweenka iyo baasha hadday kugu bartaan musiibo wey intaad iska ilaalin kartaa iska ilaaliyo runtaadu ha badato maalin maalin halkaa lagugu dhegay oo hawshu adkaatay ku baxso laakiin shaqo badan yaan shaqo laga dhigan wallahu subxaana wa tacaala aclam